bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin baabka waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan baab tacadi اlficli wa lusuumuhu ficilka gudbitaankiisa oo mafcuul u qaato iyo ficilkoo laazim oon mafcuul qaadan karin ayaa laga hadlaya qaala اnaadimu raximah اllahu tacaala calaamaة الficl الmucadى an tasilhaa gayri masdarin bihi naxwu camil fansib bihi mafcuulahu in lam yanub can faacili naxwu tadabartu اlkutub walaazimu gayru اlmucadى waxutim luzuumu afcaali الsajaaya kanahim kadafcala law lmudaahiq can sasa wmaqtadaa nadaafata aw danasa aw carada aw taawaca almucadى liwaaxidi kamadahu famtada wcadi laazima bxarfi jari wain xudifa nasb lilmunjari naqla wfi ana wan yطariduu maca amni labsin kacajibtu an yadu wاlaslu sabqu faacili macnan kaman min albisan man zaarakum nasja lyaman wyalzamu اlaslu limuujibi cara watarku daka اlasli xatma qad yuraa waxadfa fadlat ajiz in lam yadir kaxadfi maa siiqa jawaaba aw xusir wyxdaf naasibha in culima wqad yakunu xadfhu multazama musanifku wuxuu leeyahay ficilkii tacadigii laasimkaasoo ka hadlayo calaamat ficli calaamat lficli اlmucada an tasilhaa gayri masdari bihi naxwu camil calaamat lficli ficilka calaamadiisa almucada ee la gudbiyey an tasila inay la xariirsato weeyaan haa gayri masdarin masdar waxaan ahayn hadiisa inay la xariirsato bihi bilficli naxw qowlika weeyaanoo camila aad tiri oo camilahu aada dhihi kartaa fansib ku nasbi bihi bilficli lmutacadi ficilka gudbaayo mafcuulahu ku nasbi in lam yanub ficilkaas haduusan naaib ka noqonin can faacilin faacil haduusan naaib ka noqonin naxwu qowlika weeyaan oo tadabartu lkutuba kutubti baan fiirfiiriyaa tiri marka ficilkii mutacadiga ahay buu musanifka inta kaga hadlaya markuu kasoo baxay baabkii ishtiqaalka ahaa ficilkii la lugooyey oo in mafcuulkiisa uu qaata laga hor istaagay markuu soo dhameeyey iyo wuxuu kaga hadlaa markaan ficilkii mutacadiga ahaa asaa tacriifiyey ficilka mutacadibka wuxuu ku leeyahy huwa aladii yasilu ilaa mafcuulihi bigayri xarfi jarin waa mid ama asiga sida musanifku yiri waxaa weeyaan mafcuulu ficilka mutacadiga huwa alficlu aladii tatasilu bihi haa un ligayri masdarin wixii damiir oo ha ay kala xariiri karaan oo aan masdarna u laabanaynin kaasaa waxaa la yidhaahdaa buu ku leeyahay eh, mutacadi calaamatu lficli ficilka calaamada lagu garanayo waxay tahay almucadaa la gudbiya an tasila inay la xiriirsato ha gayri masdarin masdar waxaan ahayn hadiisa inay la xiriirsato bihi bilficli naxwu qowlika weeyaano camila aa tiri haddii camila ay ficil la xariirso damiirkaas hadduu la xariirsado ficil hadduu la xariirso kale damiir damiirkana uusan u laabanaynin masdar waxa weeyaan e, ficilkaas mutacaddi weeyaan ayib marka meesha tan musanifku wuxuu hadda ku socdaa wuxuu ku socdaa qaacidada guud oo ah ficilka laba inuu u uqeybsamo mutacadi iyo laazima u qeybsama sidaas buu hadda musanifku ku socdaa qaar kale waxay qabaan ma ahane waxa weeyaan ficilka saddex u u qeybsamaa mid mutacadi a iyo mid laazima iyo mid u dhaxeeya laasimka waaba sheegi doonaa walaazimun hayru lmucada uu dhihi doonaa midka ka dhexeeya waxaa weeyaana layidhi kaana iyo akhawaadkeeda kaana iyo akhawaadkeeda markaad lafdi ahaan fiirisid ficil mutacadi ma kaana wuu ahaaday wa maca dalika mansuub buu qaadanaya kaana zaydun qaa'iman alaleeyahy qaa'imantaas mansuub weeyaan mafcuulu bihina lama dhihi karo ficilkii laazimna lama dhihi karo mansuub uu haystaa marka waxaa layihi waa daraja bayna darajatayni mutacadi mana aha laazim ma aha sidaasay qolo leeyihiin marka waa taa sida loo badan yahay maaha ficilka laazim iyo mutacadi buu u qeybsamaa kaana akhawaadkeedana xugum kale waa mafcuulna mala dhahay ficil mutacadina mabala dhahay markaasuu wuxuu ku leeyahay ficilka oo mutacadiga ha la xariirsan karto waxaad leedahay mathalan camilahu aariq mathalan waxaa lagu leeyahay baabkan asiga man sanaca hada albaab markaasaad leedahay camilahu annajaar fiiri marka camilahu damiirkii waxaa la xiriirsaday ficilkaas damiira la xiriirsaday damiirkaasna wuxuu u laabanayaa baab u laabanaya masdarna ma aha marka waxaad leedahay camiltu hada alcamala meeshaad ka dhihi lahayd ha baa la xiriirsan karta calaamay u tahay laakiin hadaas waxaa shardi ah inaysan u laabanaynin ee maxaan ku iraahdaa masdar inaysan u laabanaynin hadday masdar u laabanayso alqiyaama <clears throat> alqiyaama qumtuhu aada dhihi kartaa yacni istaagi baan istaagay hadda qumtuhu damiirka ku jiro alqiyaamu u laabano masdar ah taas daliil marka ficilkan qaama inuu laazim yahay mutacadi inuu yahay daliil uma aha qaamana waana waana laazim sida noo imaa doonto wa maca dalika itasala bihi damiir lakin hada damiir yacuudu ila masdar famaa daama alamru kadalika falaa yadulu dalika adamiir cala ana hada alficla cala ana hada alficla laazim aw cala ana hada alficla mutacadin dheh khulaasat lqowl laba waa lagu tacriifi karaa ficilka mutacadiga in la yiraahdo masdar damiira la xariirsan kara laa yacuudu ila lmasdar in la yiraahdo iyo in la yiraahdo ficilka oo mutacadiga waxaa lagu garanayaa annahu laa yasilu ilaa mafcuulihi bxarfi jar aw annahu yumkin an yubnaa minhu ismu mafcuul saddexdaas calaama isimka ficilka mutacadiga lagu qaranay inuu damiir la xariirsado oon masdar u laabanaynin iyo in uusan mafcuulkiisa xaraf jaar ku gaaraynin ama ficilkaas isim mafcuul in laga keeni karo hadda fiiri zaydan darabtuhu yaad leedahay damiirkii damiira la xariirsaday wa hada damiir yacuudu ila man ila zayd wa zayd laysa masdar laysa bimasdar w hada daliil au calaama min calaamaati اlficl mutacadi waa ko calaamada labaad waxaad leedahay darabtu zaydan ficilkan darabta oo tacada ilaa mafcuulihi biduuni xarfi jarhi oo lama dhihin sidii marartu bizayd marartu bizaydin oo kale lama dhihin midda saddexaad ficilkan darabta haddii isi mafcuul laga keeni karo madruub la dhihi karo calaama waxay u tahay inuu ficil mutacadi yahay laakiin hadda qaamo kaale uu imaaw qaamo hadda isi mafcuul lagama keeni karo maquum lama dhihi karo kow damiir lama xariirsan karo ahoo u laabanaya calaa geyri masdarin oo hadda ma dhihi kartid zaydan qumtuhu ma la dhihi kara macno ma keeni karto aqamtuhu hadaa tiraa ficilka oo hamse la geli mutacadi buu noqonaa waa goonigeeda ayib sidaas oo kale waxa weeyaan xaraf jaar yuu ku gaari karaa oo waxaa la dhihi karaa haddii ficilka marartu bizaydin shakartu calaa muxamadin nasaxtu laka haddii ay tahay calaama min calaamaati ficli laazim liannahu tacadaa ilaa mafcuuli bixarfi jar marka intaasaa lagu garanayaa buu leeyahay calaamaة الficli ficilka calaamadiisa waxa weeyaan almucada la gudbiyey bmacna almutacadi ilى mafcuulihi an tasila inay la xariirsato haa gayri masdarin masdar waxaan ahayn hadiisa bihi bilficli ay la xariirsata naxw qowlika camila atiri weeyaan marka haddii saas tahay fansib ku nasbi bihi bilficli اlmutacadi mafcuulahu ku nasbi darabtu zaydan aada leedahay mafcuulkiisi in lam yanub hadduusan ka naaib noqonin can faacilin faacil hadduusan ka naaib noqonin naxw qowlika weeyaan tadabartu lkutuba marka fiiri tadabartu ficil wa faacil alkutuba mafcuulu bihi bimacnaa tasafaxtuha wa tacaqaltu maa fiiha tadabartu lkutuba marka haddii ficilkii mafcuulkiisii lagu nasbiyo ku nasbi buu ku yiri mafcuulkiisa hadduusan naaib ka noqonin e, faacilki hadduu faacilkii naaib ka noqdo tudubirat ilkutubu alaleeyahay markaa waa godmaya ma kordhigmayo tudubirat ilkutubu kutubti waa la fiirfiiriyey saasay noqonaysaa ayb intaas waxa weyaan ficilkii mutacadiga ahay tacriifkiisii iyo miithaalkiisii iyo wixii lagu garan lahay buu kuu sheegay ficilka mutacadiga markaasuu wuxuu ku yiri walaazimun hayru lmucada waxutim luzuumu afcaali sajaaya ka nahim wagayru lmucada midka la gudbiyo waxaanan ahayn laazimun a la yihahdaa waxutima waxaa la waajibiyey luzuumu afcaali sajaaya dabeecada waxaa ku tusiya afcaasheeda inay laasim noqdo ka nahima oo kale weeyaan kada wixii wasni ifcalalla ku yimaadane laasim inuu noqdaa la waajibiyey iyo walmudaahi midka shabaha iqcansasa ifcan lana wixii ku yimaado oo asna shabaha laasim in laga dhigaa la waajibiyey wamaqtadaa wixii keenana ayagana waa la laasimiyey nadaafatan keeno aw danasan wasakhnimo aw caradan wax soo diriya wixii keeno waa la laasimiyey aw taawaca almucadaa ficil mucadaa kii adeecana waa la laazimiyey liwaaxidin ficil oo hal waaxid u gudbaaya kii adeecana waa la laasimiyey inuu noqdo mithaalkiisi kamadahu waa taagay famtada waa taagmay marka musanifka waxaa laleeyahay waxaa laga fahmaya calaa طariiqatihi afcaasha haddii ay macnaha tahay laasim inay ka yar tahay mida mutacadiga aha laga fahmaa hadalkiisa lidaliil markuu uu ficilkii mutacadigahay kuu tacriifiyey mithaalkiisa uu sheegay wuxuu guda galay ficilka laasimka abwaabta lagu yaqaano macruufka ah ayuu ku tiro galay marka qaacidada waxa weeyaan wixii koobmi karaa la tiranaa waxaan koobmi karina waa la iska dhaafa marka mutacadiga maadaama uu badan yahay oo hadda wax badan aan dannay iyo akhawaadkeeda aan kasoo sheegnay yo hadda wuxuu kuu galayaa markaan ficilka laasimka intiisa badan abwaabta lagu yaqaano kuu tirtirinayaa inuu ku yiraahdo intaas waxa kasoo haray waa mutacadi taqriiban sidaasuu rabaa musanifka inuu kuu sheego ayib marka kuuma dhexgelgelin ficilkii oo mutacadiga ah anahu yatacada ilى mafcuul waqad yatacada ilى mafcuuleyn waqad yasilu ilى thalaati mafaaciil afcaasha keeni karta intaas inay tahay kulli waxaasoo dhan waxa weyaan wuu iska dhaafay markaasuu wuxuu ku yiri gayru lmucadda midka la gudbiyey midkaan ahayn laazimun wa marka ficilka mutacadiga waxaa kasoo horjeeda laazim asiga marka musanifka ma qabo qismi saddexaad malaha laha alafcaal tanqasimu ima ilaa laazima wa ima ilaa mutacadiya markaasuu wuxuu ku yiri waxutima marka waa kana ficilkii laazimkaah waa la waajib yeelay lusuumu afcaali sajaayaa wixii dabeecada ku tusiya sajiya aa la yidhaahdaa wixii ku tusiyo waa la waajibiyey inuu laasim noqdo ka nahima ninkii waa hunguri badnaaday waay waxaa loo jeedaa wasfi oo laasim qofkii ku ah wixii tusiyo mathala naxwu jabuna wa shajuca wa nahima wixii lamid ah qof waxaa lagu yaqaano nin yani fuli ah nin geesi ah nin macnaha raashiin iyo iyo damac badan kulligeed afcaashii saas ku tusiso waay waxa weeyaan waa laazim uu ku yiri kanahimuu mithaal kaaga qaatay wuxuu ku leeyay sidaas oo kale kada ifcalalla waay wixii ifcalalla ku yimaado asna wasankiisa waa la waajibiyey inuu laazim noqdo kulu ficlin jaa calaa wasni la wixii ku yimaado la ifcalalla iqshacara ishmaaza oo kala waa wixii ku yimaado ficilkaas uu noqonaa wazankaas iska fiirso iqshacara galiilyaa ka kacda ishmaaza qofkii macnahii wixi waa uu kahsaday macnaha saas waa marka fiiri ishmaazat nafsuhu alaleeyahay naftiisa yaa wixii macnaha soo ka qaaday ikshacara jilduhu alaleeyahy marka mafcuul uma baahno kadafcalala kaas waa ifcalala fiirso ixmara ayaa lamid ixmara waa ka wasna gaaban tahay iyo walmudaahi midka shabaho iqcansasa ifcanlala wixii ku yimaado waay كل فعل jaa calaa wasni ifcalan la wixii ku yimaado asna waxa weeyaan laasim inuu noqdo waa la waajibiyey ifcan lala ixranjama uu aruuray waay ixranjama jasaduhu jirkiisaa isku aruuray qofkii ayib iqcansasa iqcansasa aljamalu idaa abaa yanqaad markuu ritigii madax adkaado hogaankii uu diido yaale inqansasa aljamalu yani ritigii waa diiday macnaha in la hogaamiya buu diiday waxaa lamid a ah, ixram baddiiku ida ntafasha lilqitaali labada diig markay isu soo eh, maxaan ku ihah tinkacsadaan ya waxaa layihahda ixramba alayihah ixramba ifcan lala marka wixii ifcan lala ku yimaado ama ifcalalla ku yimaado oo awsaane ayan kaana alficlu laasimay tusinaysaa wama qtadaa nadaafatan iyo wama ayaa laasim tusina iqtadaa nadaafatan wixii nadaafa ku tusiyo aw danasan wasaq ku tusiyo ayagana waxay ku tusinayaan baalu leeyahay ficilkaas inuu laasim yahay marka nadaafadii lafdigaa sooba qaada nadufa tahura wa wadua iyo wixii lamid a waay waxaa leeyahay nadufa jasaduhu wa tahura qalbuhu wa wadua wajhuhu wejigiisaa iftiimay marka uma baahna ficilkaas in eh, mafcuul uu qaato aw danasin wixii macnaha ku tusiya danas danas macnaha wasakh weeyaan waxaad leedahay najusa waqadura oo kale yaad leedahay najusa thawbuhu maradiisaa nijaas noqotay waqadura waqadurat rijluhu lugtiisa macnaha yaa urtay wixii oo lamid ah weeyaan marka ficilkaas waxaa weeyaan waa ficil laasim ah haddii uu nadaafa ku tusiyo ama uu ku tusiyo maxaan ku iraahdaa najaasa ku tusiye danas aw caradan kadalika maqtadaa caradan wixii ku tusiye wax soo diriyey yani sifa caarida weyaan sifa macnaha maa dala calaa caradin wa huwa wasfun gayru thaabitin mithaalkiisi ka marida wa kasila wa nahima wa shabica shabica waxay kamid tahay waxaweya sajiya maa lagu daraa marida fiiri markan marida waxa wey carad waa ninka alaslu fi linsaani asixa bixamd illahi tacaala waxa weeyaan caafimaad asal u ah markaa jiradii waa kusoo dirisay fulaan maxay tahay waa jiran yahay wax qariib ahay noqonaysa wa kasila qofkii waa wahsaday wa nahima waa hunguri badnaaday waxa weeyaan maa dalla calaa caradin waa afcaali sajaayaadi naftigeeday qeyb ka tahay aw taawaca almucaddaa ama waxou adeecay mid loo gudbiyey liwaaxidin loo gudbiyey kamadahu waa taagay famtada waa taagmay calama waa baray fatacalama adabahu fataadaba ficilka dambo ficilka horo yuu adeecaya in kaana alficlu اlأwl yatacadى ilى mafcuuli waaxid wa huwa almaqsuud bqowlihi aw mucadى liwaaxidin haddii ficilka hore oo ficilkan dambe saamayna hadduu hal mafcuul u gudbayo midka dambe wuu ka yaraanaya hal mafcuul eh, mafcuul la u ahaana haddii kan hore laba mafcuul u gudbayo midka dambe hal mafcuul u gudbayo hadduu kan hore saddex u gudbayo haakada marka hadda waxaa weyaan midka lawaasimta laga tirinayo ou taawaca almucadaa ficil la gudbiyey midkii liwaaxidin loo gudbiyey mithaalkiisi kamadahu waa taagay famtada wuu taagmay calamahu waa baray fatacalama saasaad leedahay daxrajahu fatadaxraja karamahu fatakarama wahaakada laqanahu tawxiid fatalaqana ilaa gayri dalika ficilka hore hadii uu ficil yahay oo yatacadى ilى mafcuuli aladii yudaawicuhu oo ficilkii taأhiirkiisa uu ku fulay waayo yajibu ayضا an yakuuna laasiman ulajeedada intaas waay ayb marka musanifka intaasuu ficilka ka tiray ilaa dhowr iyo toban baa la gaarsiiyaa ficilka oo laasimka ah abwaabtaas abwaabta lagu yaqaano waay oo hadda macnaha waxa weeyaan qaama iyo qacada iyo jalasa iyo afcaal laazima a waay ma shaygii daari ayaa lagu tirinayaa oo qofkii macnaha waxa weeyaan eh, sidii marida iyo aaniriyomw lamid yahay mase waa afcaal oo sideeda gooni ah laa shaka musanifka ma aha inuu afcaashii oo dhan wada koobay ma aha laakiin waxa weeyaan qaar kamid ah buu sheegay intaasna macnaheedu ma aha ana alficla alaazima yanxasiru fi ma dakarahu lmusanif laakin hadihi ashharu abwaabi alficli alaazimi saas unbuu ujeedaa markaasuu musanifku wuxuu iri wacadi laazima bxarfi jarin wain xudifa اnasbu lilmunjari naqla wfi ana wan yطaridu maca amni labsin kacajibtu an yadu wacadi gudbi laazima ficil laazima bxarfi jarin ku gudbi wa in xudif xarafkaas haddii la gooyana wa in xudifa fanasbu nasbihi lilmunjari yajibu lilmunjari ficilkii kii la jaray waxaa weyaan e, nasbaa u waajibta naqlan macnaha samaac wayataridu xadfigii waxa weyaan waa qiyaas buu noqdaa fi ana iyo w an ana iyo an qiyaas buu noqdaa maca amni labsin iyadoo labsi laga aamin yahay mithaalkeeda waxaa kamid e ka eh, cajibtu an yaduu waxaan la yaabay eh, in uu qofkii diyo bixiyo ayib marka waxaa la leeyahay ficilkii markan uu ka hadlay oo laasimka ahaa huwa aladii laa yasilu ilaa mafcuulihi ila bixarfi jarin ficilkaas haddaad rabta inaad gudbisid xaraf jaar u keen xarafkii jaar markaa mafcuulkiisa uu geliy sidaasuu ku leeyahy musanifka marka ficilka laasimkaa oo in xaraf lagu gudbiya ay tahay labu u kala qeybsamaa midna waa samaaci waay oo samaaci markuu hadda musanifka naqlan ku leeyahay naqlan waa samaaci samaaci bimacna anahu laa yakhdacu liqaacida wa inamaa yuxfadu kamaa nuqila ficil samaaci ah annahu yatacadaa ilaa mafcuulihi bxarfi jar laakin laysa lahu qaacida inamaa yuktafaa bisamaaci wa yuxfadu calaa maa nuqila qeyb waay taas marka waxa weyaan waxaa kamid a leeyahay ficilka oo nasaxtuhu iyo shakartu oo kale waxa weeyaan badanaa afcaashaas nasaxtu lahu wa shakartu calayhi sidaasay ku gudubtaa wa nasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna annaasixiin an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir fiiri laakiin ayagoo mutacadina waa la arkay oo nasaxtuhu wa shakartuhu waa banaan tahay hal bimacnaa ana laama qad xudifat fantasaba almafcuulu sidaas ay u dhowdahay laakiin taas waxa weeyaan yuxfad walaa yuqaas ficilka alaslu nasaxtu lakum ee shakartu lahu in la yidhaahdo waay laamti in la gooyo oo ha maxaan ku yidhaha labada ficil laga jaro oo la yidhaahda nasaxtuhu wa shakartuhu waxa weeyaan samaaci annahu xudifa xarfu ljari minhu huma tacadaa ilaa mafcuulihi wadalika binafsihi wadalika yuxfadu wa huwa yuxfadu walaa yuqaasu calayhi midna waxay gaar ku tahay baa lee shicirkay ku gaar tahay ee maba wax nahri la maqlayba ma aha midka saddexaadna waxa weyaan waa mid qiyaas a ah in xarafkii jar laga xadfo oo markaa mafcuulkiisi toos u u qaato marka fiiri musanifku wuxuu ku leeyahy wacadi gudbi laasiman ficil laasime bixarfi jarin ku gudbi dhib ma laha marka marartu bizaydin aada leedahay marartu bizaydin ficilkaas mara ah waxa weeyaan e, ficil laazim a waay laa yaqdir an yasila ilaa mafcuulihi binafsihi oo tira marartu zaydan ina tiraadi xaraf jaara lagu gudbi waa caddi laaziman gudbi bixarfi jarin ku gudbi xaraf jaaraad ku gudbinaysaa ayib markaasuu wuxuu wain xudif wain xudifa haddii xarafkii la gooyane fa nasbu nasbihi lilmunjarif kii isimkii la jaray bay u waajibtay marartu bizaydin ahayd baadi haddii la gooyo marartu zaydan aad dhihi kartaa macnaheedina marka ma aha ana alficla taxawala ilaa ficlin mutacadin laakin laa zaala ficlan laasiman wa inamaa xudifat albaau huna ima min baabi nasci alkhaafidi asoo jooga lagu qadaraya ama waxa weeyaan takhfiifan wa tawasucan aa loo gooyey laakiin ficilkii sawaaءn kaana tacadaa binafsihi bacda xarfi اljari aw baqiya xarfu jari falaa yazaalu laazima marartu bizaydin aada leedahay haddii marka badi la gooyo ficilkii isimkii majruurka ahay mansuubou noqona marartu zaydan aad leedahay ka qowli shaaciri tamuruuna diyaara walam tacuujuu kalaamukumu calaya idan xaraamun tamuruuna diyaara gurihii aad maraysaan walam tacuujuu mana ku soo laabanaysaanoo tacrujuu bimacnaa waxa weeyaan waad waadna kormaraysaan mana nagu soo leexanaysaan walam tacuuju nagu soo leexan maysaan kalaamukumu hadalkiina calaya aniga xaraamun uu ka yahay idan xaraamun calaya hadalkiina xaraam uu yahay hadaad inta soo dul martaan igu soo leexa weysaan marka ulajeedada tamuruuna diyaara waa kordhigay marka waxay tamuruuna bidiyaari inuu yiraah ahayd markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay kaas qiyaas maaha yuxfadu walaa yuqaasu calayhi sidaasuu ku leeyahay wacadi laaziman ficil laazimi gudbi bixarfi jarin ku gudbi wa in xudifa haddii la gooyo xarfu jarkii fanasbu nasbihi lilmunjari yajibu lilmunjari isimkii jar oo majruurka ahay nasbaa u waajibay soo marartu bizaydin ou ahay marartu zaydan ou noqonaa ayib markaasuu ri naqlan fanasbu lilmunjari bay nasbad u waajibtay naqlan samaacan waay qiyaas ma ah naqlan waxa weeyaan wixii carabti laga maqlay sidii looga maqlay kelimadii ay sidaas ku nasbiyaan yuxfadu calayhi walaa yuqaasu calayh yuxfadu walaa yuqaasu calayh sidaasuu ku leeyahay ilaa wayataridu fii ana wa an mid kale waay wuu qiyaasooba xadafkii fii ana iyo wa an yuu qiyaas noqdaa in la xadfo yacni alxarfu daakhilu calaa ana wa an yuxdafu minhumaa dalika alxarfu qiyaasan wayataridu xadafkii waa qiyaas noqdaa fii ana iyo wa an maca amni labsin haddii labsi ama eh, ishkaal aan laga aan laga keenaynin mithaalkeeda waxaa weyaan ka cajibtu waan yaabay an yaduu inay diya bixiyaan oo ninkaas diyadiisa ay siiyaan fiiri markan cajibtu min an yaduu saas waay liannahu cajiba waa ficil oo oo laasim ah waxa weyaan waa shay macnaha taari a waay oo afcaal sajaaya bay lamid tahay marka maadaama e, shayga iyada ay galayso majruur mafcuulkeeda kaana tatacaddaa ilaa mafcuuliha bixarfi jarin waxay ahayd cajibtu min an yadu in la yiraahdo oo la sheego laakiin waa banaan tahay haddii e, ficilka mutacadiga ah ficilka laasimka ah oo xaraf jaar mafcuulkiisa ugu gudbi lahay haddii kasoo hormarto awalkiisa an iyo anna ay kusoo hormarto in la gooyo yaa banaan xarafkaas jaar wayatacada alficlu binafsihi ilaa maa bacdahu marka hadhow haddii hala ecraaba la yidhaahdo ka cajibtu ficl wa faacil an yaduu aydana ficlii faacil waay liannahu eh, waa ficil maadi yadu waawgaasna waa faacilkeedo darabuu oo kale lamid tahay marka alficlu wاlfaacilu fii taawiili masdarin mansuubu bcajibtu maa laleeyahay ama فعل وفاعل faacil fi maxali jarin eh, fi maxali جر majruuru bxarfi jarin maxduuf oo mintiya loo qadara labadaas boqole waxay yidhahdeen ficilkan iyo waa maa bacdahu fii maxali nasbin iyu noqona qolana fii maxali jarin siiboohi labadii waa baneey wahwa alxaq ina tiraha fii maxali nasbin mansuubun bicajibtu tawasucan ina tiraahda fii maxali jarin e, bxarfi jarin maxduuf majruurun bxarfi jarin maxduuf taqdiiruhu min e, min diyatihim lahu ina tirahdid ay noqonaysaa marka wuxuu ku leeyahay wayataridu xadafkii waa qiyaasooba fi anna iyo wa an yuu qiyaas noqdaa xarafkii jar in laga gooyo maca amni lafsin hadii labsi laga aamin yahay hadii laakiin lafsi uu yimaado laa yajuusu mathalan waxaad leedahay hadda sida aan sheegay ajibtu min anaka qaaimun cajibtu anaka qaa'imun labada waa dhihi karta ayib laakiin ishkaal male markaas liannahu hadii aad xadaftid xarafkii iyo hadii uu joogaba wax macnaho isbedelaya ma jiraan hadii aad laakiin oo laga cabsado in xarafkii hadii la xadfay ishkaal uu keeni karo laa yajuusu xadfu waxaad leedahay raqibtu an taquuma aad leedahay raqibtu an taquuma ma banaana in xarafki la gooyo liannahu raqiba macnaheeda yataxadad bilxarfi aladii bacdaha haddii fii ay ku gudubto waxay noqonaya wixii waa jeceshahay haddii can laga dib waa naceeb waay marka haddii hadda la yihahdo macnaheeda asalkii waxaa waay raqibtu fii an taquuma inaad istaagtaan jeclahay raqibtu can an taquuma waxaa necbahay inaad istaagtid oo dad kale inay adeegaanaan rabaa marka fiiri raqibadii bixasabi alxarfi aladii bacdahu haddii canti iyo fiidi la gooyo oo raqibtu an taquuma la yidhaahdo qiyaamkaadaan necbahay miya mase qiyaamkaadaan jeclahay lakala ma ogaanay markaasaa waxaa la yidhi in la gooyo ma banaano liannahu hadhowti labadii macna isku darsamaya maca amni labsin musanifku markuu saas leeyahay waay laakiin waxaa la yidhah qolaa waxay leeyihiin ishkaal waxaa yaa ku yimid qowlullahi tacaala watargabuuna an tankixuuhunna watargabuuna an tankixuuhuna u fiirso walidaalika halil macnaa watargabuuna fi an tankixuuhuna waxaad jeceshiin inaad guursataan miya mase watargabuuna can an tankixuuhuna labadii macno mufasiriinta waa isku khilaafeen walow ana almacna alakhar inay tahay macnaha watargabuuna can an tankixuuhuna inay tahay oo inaad guursataanna ma rabtaan ama waad guursanaysiinoo xoolahoodaad u guursanaysiin labadaba waa la sheegay marka iyadoo amnigiina aan laaga iyadoon labsigii laga aamin ahayn yay aayaddii haddana labadiba ayaa la xadfay canna laguma xariirinin fiina laguma xariirin marka qowlkaas waxaa daliishanayo haddiiba lafdiga anna iyo anba ay tahay yajuusu xadfu xarfi ljar aلdaakhili calayhima sawaaء umina labsu am lam yu'man sidaas yay leeyihiin ayib marka waxa uu daliil ah laleeyahay hadeertaan qur'aankii qowl اllahi tacaala shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa wa qowlihi tacaala aw cajibtum an jaa'akum dikru min rabikum intaas hadda waxa weya qur'aankii fiiri shahida allahu ilaahay wuxuu macnaha markhaati kacay annahu biannahu wayaan fiiri ficilkii shahida yatacaddaa ilaa mafcuulihi bixarfi jar laakiin maadaama mafcuulki awalkiisi anna ay dhacday oo anna wamaa dakhalat caley fi ta'wiili masdar la dhihi doono xarafkii gale waa la xadfay oo shahida allaahu annahu alyidhi biannahu dibadi waa laga gooyey qiyaas waa taas carabti waa laga maqlay kow waxaa lamid a ah, wacajibtum malad yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun xasuus oo min rabbikum fiiri awacajibtum min an jaa'akum ay ahayd waxa weeyaan minti waa la gooye lianna alficla wa in kaana laasiman laakinahu dakhala fi jumlati اlmafcuuli an aa وبالتالي جاز حذفها jaaza xadfu xarfi اljari minha oo aw cajibtum min an jaa'akum dikru min rabikum minti waa laga gooye ayib nuqdada kale waxaa laleeyahay ma labadaas xaraf keligood biya ibnu hishaam alansaari wuxuu ku daray key oo ayadana key waxaa laleeyahay in xarafkii jaaroo geli lahay in la gooyo ayadana qiyaas waayo samaaci ma ah marka wuxuu ku leeyahay wuxuu u daliishanayaa e, qowl اllahi tacaala kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaa suusan maalkii dad akniyada uusan ugu dhex wareeganin buu ilaah yiri marka keydi waa masdariya waa la yaqaana macnaheedii waxay ka dhigan tahay kay laa yakuna likay laa yakuuna duulatan لأnنhu تacliil bay dhacday laam in la geliya asl لkay laa تأsw calىa maa faatakum hadda u fiirso sidaasaa ayaa asal ah marka in laga gooyo iyadoo oo macnaha ficil ou laasimna ka hormaray qiyaasan waa buu leeyahay qiyaasan weeyaan marka oo asalkeeda waxay ahayd likay laa yakuuna duulata bayna alagniya maalkii lilfuqaraai almuhaajiriin aladiina ukhrijuu eh, markii lasoo sheegay macnaha maalkii qeybintiisa yaa la yidhi kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaa ayib intaas waxaas musanifka uga baxay eh, almuhim ficilka laasimkaa yatacadaa ilaa mafcuulihi bixarfi jar hada asal weyn weeyaan taas fiirso markaasaa lagu yihi xarafkaas jaar in la gooyo ma aha maadaama alficl muxtaajun ilayh ayib haddii la arko xarafkii jaar uu ficilka ku gudbi lahay oo go-aan haddii la arkane laguma qiyaasanayo wixii carabta ku dhawaaqda meesheeda unbaa lagu ekaynaya ilaa inuu majruurkaas an iyo anna ay gasha mooyeen intaas keligaa musanifku soo goobay wاlasl sabqu faacili macnan kaman min albisan min zaarakum nasja lyaman markaasuu wuxuu leeyahay waاlaslu waxa weeyaan sabqu faacilin midka faacilkaa macnan xagga macnaha faacilkaa in la hormariyo ka qowlika waayo kaman weeyaan kaman oo kale oo min qowlika kamid ka timiday albisan yani ugunti man zaarakum ninkii idin soo ziyaarta nasja alyamani mansuuja اليمن يمن midka laga soo saaro ugud macnaha ugunti waay marka wuxuu ku leeyahay tan mas'alo koro waay oo cusub idaa kaana alficlu yatacaddaa ilaa mafcuulayni aw ilaa akhara min dalika sidee loo tartiibinaya acطaytu muxamada daraahima aa tiri marka fiiri muxamed waa mafcuulu bihi daraahimna mafcuulu bihi waay sidee loo tartiibina markaasu wuxuu ku leeyahay musanifku wuxuu ku leeyahay waxa weeyaan asalkii waxaa ah labada mafcuul midka bimacna faacilka ah in lasoo hormariyo haddaa tiraa hadirtaan acطaytu muxamada dirhaman muxamed iyo dirham laba mafcuul waay ayagoo laba mafcuulah hadana faacilki muxamedka bimacnaa faacil uu yahay liannahu dirhamkii markii la bixiyo dirhamki maakhuud midkii la qaatou noqonaa muxamedna mid wax qaatou noqonaa fiiri marka bimacna alfaacil uu ximbaarsan walow kaana mafcuulanba ha ahaade sidaas markay tahay waxaa la hormarinaa buu ku midka bimacna alfaacilka asalka saas waa oo waxaad leedahay acdaytu muxamada dirhaman kii faacilka ahay bimacna faacilka ayaad soo hormarisay lianna muxamada wain kaana mafcuula bihi awala ila anahu fi macna alfaacili fainahu yaakhudu dirham wadirhamu huwa almaakhudu sidaas waay markaasuu wuxuu ku yiri walaslu waxaa asal eh waajib kuma dhihin ogow sida asalka oo la yaqaana waxa waaye sabqu faacilin midka faacilka a ah, macnan min xayثu اlmacnaa faacilka ah in la hormariya asal eh, kaman oo kale weeyaan oo min qowlika ka ahaatay albisan ugunti man zaarakum yani marashay oo dharsii man zaarakum ninka idin soo yimaado nasja alyamani mansuuja alyamani yaman waxa laga soo saara ugunti fiiri haddaan albisan man zaarakum nin hadduu ku yimaadood go ninkii oo go la sii mafcuul waay go naftigiisana mafcuul waay laakiin ayagoo laba mafcuul ah yay hadana midkoodna bimacna faacil uu sii yahay lannahu go-i ninkii lasii faacil noqday goasaa qaatay go-ina waa la qaatay bimacna mafcuul ay noqotay markaasaan waxaan hormarinay man aan hormarinay albisan ficil amar mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni atowkiid alkhafiifa ayib albisan albisanna waay awlka hore albis bay ahayd moogtahay ugunti wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta albisan niyahu ugunti man ay ladii man marka waxaa weeyaan ismu mawsuul bmacna اladي mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuul bihi awl zaarakum zaara ficil maadi wاlfaacilu damiir mustatiru yacuudu ilى man kum mafcuul bihi wاljumlaة zaarakum laa maxala laha min اlcraab lanha silaة mawsuul nasja mafcuul bihi thaani nasja mudaaf alyamani mudaaf ilayh sidaasa ay icraabteeda tahay marka u fiirso waxaan hormarina igoo laba mafcuul ah yaa midkii bimacna alfaacilka ah ayaan hormarinay waadix jiddan weeyaan arintaas way fiican tahay haddii oy labada mafcuul asalkoodana mubtada i khabarka soo jeedaan sidii dhanni akhwaadkeeda nagu soo martay musanifka taasuu ku dhaafay meesh sooma celinin waxa weeyaan midkii asalkiisa mubtadaha la hormarinay mathalan dhanantu zaydan qaa'iman haddaa tirahdid zaydan qaa'iman laba mafcuul waay hadda faacil bimacna faacil mid e ma ku jiraan laakiin midka mubtadaaha la hormarina asalkoodii zaydun qaa'imun ay ahaayeen marka alaslu eh, waxaa wey taqdiimu ma kana mafcuula mubtadaan oo zaydun la hormarina darantu zaydan qaa'iman aad leedahay waana soo martay taas ayib markaasuu wuxuu ku yiri musanifka eh, wyلزم الأصل لmuuجiب crى و tarku ذaka الأصل xatmا qad yurىa wyلزم الأصل asalkaas waaba laazimaya marka qaarkeed limuujibin mid waajibi awgeedu la laazimaya muujibkoo caraa soo dariyey wa tarku daka alasli asalkaas in laga tagane qad yuraa xatman waajib inuu noqdo la arkaa laba masalo meeshan kugu baraarujiye laba masalo oo muhiim ah wuxuu ku leeyahay markii hore waxaan waxaa asal ah laba mafcuul haday kulmaan midka bimacna faacilka in la hormariyo ayib taas waa asalkii waay markaasuu ku yiri asalkaas oo waa sidaasaa asal aan ku niriye marka qaarkeed wuxuuba noqonaya waajib in sidaas loo hormariya ay noqonaysa oo kii bimacna faacilka in la hormariya marayba waajibayba waxaa kamid eh mithaalkeedii haddii labsi laga arko waxaa tidhi acطaytu zayda camran acطaytu zaydan waxaan siiyey camranaan siiyey fiiri markaan yacni adiga waxaad leedahay nin addoon ah magaciisana camri la yidhaahdo yaad leedahay markaasaa waxaad leedahay ninkaas saaxibkao zayd ee camar an haddii u sii addoonkaygaan siiyey wa marka maxay noqotay zayd waa sayidow noqday camrana maxuu noqday masuud oo addoon leeyahay maanta waxaa waajib ah kaas oo faacilka oo wax qaadanaya in la hormariyaa waajib oo zaydka ah haddii la dib mariyo oo ma'khuudkii lasoo hormariyo oo la yidhaahdo actaytu camran zaydan cagsiga isu bedelaysaa oo ninkii oo zaydka ayo ah sayidka noqon rabay uu noqo ayaa loo fahmayaa oo asiga zaydkii ninkii oo adoonka oo la bixi buu noqona camar ninkii wax qaatay adigana cagsigeeda doonaysa ninkii ku maqlaya marka ninkii sayidkaha adoon u fahmaya sidaas awgeed ma banaano in markaan midkii kale la hormari bikhilaafkii aan soo hormarinay oo acdaytu zaydan dirhaman kan macna faacilkaah la hormarina baa niri oo waxaad leedahay acطaytu zaydan dirhaman haddaad dirhamka soo hormarisid oo tiri acطaytu dirhaman zaydan laa ishkaala fi dalik wa in kaana alaslu taqdiimu maa huwa macna alfaacil laakiin waajib ma ahayn laakiin mara laga arkaa inay waajib noqoto sidii acطaytu zaydan camran la yiri oo kale hadda fiiri hadeed a tira albisan nasya alyamani man zaarakum da tira waa banaan tahay liannahu wax ishkaal imaanaya male mar kastaba dharkii mid la qaadanayba iska noqonayaa alaakhid kuma darsamaya alma'khuud kuma darsamay laakiin haddii aad saan tiraahdid camran oo adoon ah iyo zayd oo saaxibka ah aad tiri actaytu zaydan camranaan siiyey hadhow macnihii wuu isbedelayaan haddii lakala hormariyo taas waa mid weeyaan taas waxay u tahay wyalzamu اlaslu asalkii bmana mafcuulkii bimacna faacilka in la hormariyo waa laasimaysaa limuujibin mid waajibiyey muujibkoo caraa soo diriyey oo ah in haddii lakala hormarinin labsiya ka imaanay markaasuu wuxuu ku yidhi watarku tarku daka alasli asalkaas in laga tagane qad yuraa waaba la arki karaa xatman asoo waajib ahaa la arki karaa asagoo waajib ah la arki karaa oo waxaa tiri mathalan <clears throat> sidaad shuraaxda ay mithaaliyeen acطaytu acطaytu saaxibahu addirhama acطaytu dirhama saaxibahu dheh acطaytu dirhama saaxibahu hadda fiiri dirham iyo saaxib laba mafcuul waay saaxibka a ah bimacna faacilki ah liannahu dirhamkii saaxibkii a qaatay marka saaxibkii bimacna alfaacil waay dirhamne bimacna almafcuul waay isagoo labadood mafcuul ay yihiin marka ayadoo saas ay tahay yaa midkii gayri mafcuulka ahaa kii macna faacilka ahaa in la dib mariya waajibtay oo kii macna mafcuulka ah lasoo hormariyo oo aad tiraahda acdaytu dirhamaan siiyey saaxibahu saaxibkiisaan siiyey leesh waxaa laleeyahay liannahu mafcuulka oo bimacna alfaacilka damiira ku jiro damiirkaas wuxuu u laabanayaa dirhamkii oo mafcuulkii labaad oo bimacna mafcuulka ahay haddii marka saaxibka la hormari lahay oo la dhihi lahay actaytu saaxibahu addirham waxay noqon lehed damiirka dirham oo saaxibka ku jiro inuu dirhamka u laabto mutaakhirun lafdan wa rutbatan wahada laa yajuus sida taas looga badbaado yaa in dirhamka la hormariyo ay noqotay oo acطaytu dirhama saaxibahu la yidhaahdo likay yacuuda damiiru fi saaxibahu ilaa maa huwa mutaqadimu lafda walow kaana mutaakhiru rutbatan tan waxaan umalaynaa mar horena waan soo fahmanay marka lama dhahay acdaytu saaxibahu dirham lama dhahay marka wa tarku daka alasli asalkaas oo laga tago oo mafcuulka bimacna alfaacilka in la hormariyo laga tago qad yuraa xatman inay waajib tahay baaba dhici karta buu ku leeyahay ayib allaahuma waxaa lamid eh oo in la dib mariya ay waajib tahay haddii kii macna alfaacilka ahay ou maxsuur noqdo waxaa tiri maa acdaytu dirhama ilaa zaydan in la dib mariyo waajib waay wa tarku daka اasli watarku daka اlasli xatma <clears throat> qad yuraadii waay hadaa tiraa maa acdaytu dirhama ma sinin ilaa zaydan aan siiyey fiiri zaydkii oo mafcuulkii labaad mafcuulkii bmacna faacilka ahay waa la dimariy لmaada لأnhu saara maxsuura mase waxa w beytka labaad kusoo wadaa maya ma uusan sheegin ah, ayb waa kana wxadfa fadlaة ajiz in lam yadir kaxadfi ma siiqa jawaaba aw xusir ayb wuxuu ku leeyahy musanifku waa ajiz banay xadfa fadlatin dheeraad oo dhan in la xadfi kara bannay in lam yadir hadduusan dhibaynin wixii dhibay maxaa ka mid e ka xadfi maa siiqa wixii loo hogaamiyey ama loo qumiyey ama loo keenay jawaaban wixii jawaab loo keenay ow xusira wixii la xasriyey oo kale inay yihiin maahine macnaha waxa weeyaan kalaamkii horta cumdadiisa maxay tahay kalaamkii cumdadiisi waxa weeyaan waa mubtada iyo khabar iyo ficil iyo faacil wixii kasoo hara waxaa lagu magacaabaa fadla bimacnaa ana alkalaama yatimu duunaha sida badan waa saas waay marka qaarkeed fadladii waxaa weyaan iyadoo loo baahan yaha la arkaa wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin Ah, kamid laacibiin iyadoo xaalo ay tahay ba haddana laa yumkin ah, ah, alistiqnaau canha laakiin sida asalka a waay horta marka ugu horeysa wuxuu ku leeyahay eh, musanifka wa ajis banay xadfa fadlatin shaygii dheeraadka ah oo mafcuuladkii hadda aan ku jirna qeyb ay ka yihiin baneey in lam yadir ha iska dambayso mafcuulkii waa la xadfi karaa waxaa loo xadfi karaa liaqraad mutacadida aqraad badan ayaa loo xadfi karaa hadda mathala fiiri qowl llahi tacaala fa amaa man acطaa wataqaa wa sadaqa bilxusna fa amaa man acطaa ficilkaas aawey acطaa oo labada mafcuul qaadanay aaw wala saufa yucطiika rabuka fatardaa hal mafcuula laga sheegay saufa yucطiika rabuka fatardaa ma ladii yucطىa waa maqan yahay waa la xadfay ayib xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun yucطuu aljizyata hal hal mafcuula loo sheegay marka shayga fadlada ama hala wada gooyo sidii acطaa oo kale labadii mafcuul ama mid kamid hala sheego wixii fadla in la gooyaa banaan waxaa loo gooyaa kamaa qaala ibnu hishaam litanaasubi alfawaasil waa loo gooyaa buu ku mafcuulka oo waxaa ka mid eh maa wadacaka rabuka wamaa qalaa fiiri qalaa waxaa weeyaan wamaa qalaaka ilaahay kuuma caroonin bay ahayd waa la xadfay mafcuulkaas aayadaha oo oo sidaa ku jirtay waduxaa wاlleyli idaa sajaa maa wadacaka rabuka wamaa qalaa wlaakhiratu khayru laka min alulaa fawaasil sisay ku joogto haddii qalaadaas kaafkeedo mafcuulka loo sheegi lahay fawaasishaas oo sidaas oo mutanaasibka ayaa meesha ka bixi lahayd asbaabta loo xadfa ay ka mid tahay waxaa ka mid e waxaa loo xadfaa oo ayadana sidaas oo kale ah eh, iijaaz fain lam tafcaluu walan tafcaluu faاtaquu الnaar alatii waquuduha الnaas wاlxijaara fain lam tafcaluu hadda fiiri ficli faacil wa ayna mafcuuluha xudifa iijaazan mar waxaa loo xadfaa mafcuulka sidii naaibulfaacilkii hor markan kasoo hadlayna soo sheegna lilixtiqaar kataba allahu laaglibana ana wa rusulii ina allaha qawiyu casiiz kataba allahu laaglibana u fiiri laaqlibana man huwa almagluub ahla albaaili wa ahla alkufri laaglibana alkaafiriina ilaahay ma dhihin kaafiriinta waa la sheeg waa la iska xadfay liannahu wax ilaahay la barbardhigi kara awoodiisa maba ahbo in marka laga dhiga xaggaas yaaba ilaahay ugu xadfay jala jalaaluhu marka almuhim shayga hadduu fadlo yahay ousan faacil iyo ficil ahayn ama mafcuulu bihi maxaan dhehilay mubtada iyo khabar usan xadafkiisaa banaan mubtada iyo khabar xadafkooda ma banaana ilaa ida dala caleyhi siyaaq man qaama huna markaa zayd hadaa tiraa macnaheedi ma aha in la xadfi maaha laakiin waxa weyaan siyaaqdii hore laga fahmay wa ajiz baneey xadfa fadlatin fadla oo dheeraad in la xadfi karo mafcuulka uu ka mid yahay in lam yadir xadafkiisa hadduusan dhibin kii xadafkiisa uu dhibay maxaa kamid ah? ka xadfi maa mafcuul oo la xadfo kala waay siiqa loo qumiyey jawaaban yani siiqa jawaaban jawaab loo keenay aw xusira ama la xasriyay haddii mafcuulu bihigii jawaab asiga loo keenay in lama xadfi karo hadduu maxsuur noqdana lama xadfi karo taasuu musanifka hadda ku leeyahay ayib hadda fiiri waxaa lagu yiriyay man darabta ayaa lagu yiri man darabta fiiri hadda urajeedada ficil iyo faacilka laguma weydiinaya mafcuulka lagu weydiinaya su-aashaas jawaabteeda mafcuulkii ahay lama xadfi karo marka waxaa darabtu zaydan zaydka lama goyn karo leesh liannahu siiqa lijawaabi su-aalin su-ilta man darabta a lagu yiri markaasaad leedahay zaydan mafcuulki sheeg ama ficilkiisi asiga isla sheega darabtu zaydan dheh laakiin calaa kuli xaal mafcuulkaas lama goyn karo waxaa lamid eh haddii uu mafcuulki maxsuur noqdo lama goyn karo waxaa tihi maa darabtu ilaa zaydan caruurtan oo oynayso o dhan baa lagugu qabsaday adiga intaanoo dhan wada garaacday markaasa waxaad le maa darabtu ilaa zaydan aniga ninkaas kelia ayaan ka garaacay laakiin intaan kale shaqo kuma lih marka maa darabtu hadaa tirahdid waxa weeyaan wixii aad u jeeday maba ahaba adiga nin baad karsan tahay inaad garaacday haddaa tiraa maa darabtune wax maba garaacin bay noqonay marka hadalkii baan iskeenaynin haddii marka maxsuur ou yahay ama eh, mafcuulu bihigii jawaab ou su u yahay labadaasba lama goyn kara buu ku leeyahay waxaad leedahay darabtu zaydan aw maa darabtu ilaa zaydan yaad leedahay xadafkiisa ma banaano ayb wyxdafu naasibuha in culima waqad yakunu xadfuhu multazama wayuxdafu naasibuhaa fadladii midkii nasbinay waa la xadfi karaa in culima haddii la ogaado waqad yakuunu xadfuhu in la xadfa inuu noqdaa la arkaa multazaman mid la laasimsaday wuxuu ku leeyahay fadladii midkii nasbisanay oo ficil wamaa ashbahahu yajuusu xadfuhu laakiin goorma waay liannahu waxa weeyaan waxa weeyaan waa ficilka cumdo waay marka xadafkiisa waxa weeyaan xadaf oo nihaa'i ma ah ima an yakuuna madkuura fi lafdi wa ima an yakuuna ish muqadaran lafdan wa in kaana maxduufan marka labadaas bu ka baxsanayni markaasuu uri wayuxdafu naasibuhaa wayuxdafu naasibuhaa ay iska ahayd laakiin waxa weeyaan ashaan waa bimacna ladiidii waay wayuxdafu aladii e, nasabahaa ay lfadla wayuxdafu waa la gooyaa annaasibu hadda annaasibkii waa la idaafeeyey asoo al ay ku jirto isimka al hadday ku jirtane in la xadfa weeyaan markii la idaafaynay laakiin haddii e, e, ay bimacnaa ay wasfi tahay oo macrifa ay soo kordhinaynin in ashi la baaqi yeelo way bannaan tahay wa yuxdafu annaasibuhaa fadladii ficilkii nasbisanay waa la goyn karaa in culima haddii la ogaado waqad yakuunu xadfuhu in la gooye inuu noqdaaba dhici karta mutalzaman mid la laasimsaday oo waxaa weeyaan mida hore waxaa weyaan wayuxdafu naasiba ibnu culima jawaazan ayaa loo jeedaa oo waxaa lagu yihi man darabta yaad garaacday zaydan waad dhihi kartaa macnaha ficilkii inuu go-ay ma aha laakiin su-aashii ninkii ku weydiiyo ku jiraa ficilkii marka ficilkii bimathaabati lmanduuqi bihi uu la mid yahay zaydan aad iska leedahay taqdiirkii marka darabtu zaydan waay maxaa loo xadfay lidalaalati maa qablahu caleyha in culimadii waay ayb xadafkaas waa jaa-is waqad yakunu multazaman waqad yakuunu xadfuhu multazaman in la gooyo inay waajib tahayn waaba dhici kartaab <clears throat> waxaana soo dhaafay had jirtaan baab lishtigaal yaana soo dhaafay oo waxaan soo niriye zaydan darabtuhu haddii aan idhaahdo darabtuhu zaydan haddii la kordhigo waataan soo lahayn zaydan taas mafcuulu bihi lificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu darabtu zaydan darabtuhu waxaa waajib loo xadfay liannahu mufasirkiisaa joogo oo mafcuulka ka dambeeyo oo darabtuudaan dambayso yaa waxay mufasir u tahay lidarabtu lmaxduufa wujuuban maxaa wujuub loogu xadfay liannahu laa yajuuzu ljamcu bayna alficli اlmufasiri wa bayna alficli اlmufasari labadiiba lama kulmin karo sidaasaa loo xadfay waxaa lamid ah laleeyahay waxa oo ay ficilka in la gooya ay waajib tahay markuu uu mafcuulka yaa u nidaa kadib baca haddaad tiraahda yaa cabdallaahi haddaad tiraahda yaa rasuula allahi waxa weeyaan yaadi ma aha ficil wax nasbiya ma aha mafcuulkaas waxa weeyaan cabdallaahidaas yaa cabdalahi hadaa tira cabdallaahi mafcuulu lificlin maxduufin taqdiiruhu adcuu cabdallaahi ya-dii ficilkaasay ku tusinaysaa walaysat hiya alficl ayib waxaa laleeyahay carabta amhaasheeda waxaa kamid ahoy tiraahdaa alkilaaba cala albaqar macnaha eydi ku dir loodi ku dir alkilaaba cala albaqar ay iska leedahay marka waxaa weyaan arsil ilkilaaba cala albaqar amhaashii ay waxaa lamid ahaa laleeyahay wa ma jaraa majra alamthaali waxaa kamid eh naxwu qowli اllaahi tacaala intahuu khayra lakum intahuu ka marka khayran mafcuul intahu ma noqon karto wa ilaa intahuu khayran khayr ka reebtoomo ma faray khayr in laga reebtoomo intahuu waxa aad ku dhex jirtaan ka dhexbaxa khayra lakum ay waatuu khayra lakum wax wanaagsana la imaado waxaa noo imaan doonto baab la yihahdo baab taxdiir iyaaka walasada haddii la yidhaahdo ficilkaas oo meesha ka maqanoo taxdiirkaa yajibu xadfuhu haddii mukara la dhigiro alasada haddii la yihahda macnaheedu waxa weye ixdar اlasada wmaca dalika laa yajuusu dikru dalika alficli almuhim hunaaka amaakin yajibu xadfu alcaamili fi lmafcuuli bihi ima jawaaza kama taqadama wa ima wujuuba lakin calaa kuli xaal sawaan kaana xadfuhu wujuuba aw jawaaza anahu muqadar laa yajuuzu ihmaaluhu in liraa ficil maba jooga ma ah shayga haddii la qadara lama xadfin waa jooga macne saas wa yuxdafu naasibuhaa midkii fadlada ficilkii fadlada nasbistay waa la xadfay waa la xadfaa in culima haddii la ogaado ay in dalla calayhi daliil waqad yakuunu xadfuhu in la xadfa inuu noqdane waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa xadfuhu in asiga la gooyan multazaman mid la laasimso waajib ah yaa la arkaa wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin